bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu الnahyi can الtashabuhi bالshayطaani wاlkufaar baabu bayaani الnahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibu u baab yahay can الtashabuhi isku shabihid bishayطaani laysku shabaho shaydaan wاlkufaari iyo gaalo laysku shabaho oo qofka dad ilaahay uu necab yahay oo shaydaan ama gaalo ah isagay alla ku kufriyeen in qofka muslimka uu isku shabaho iska reebidda laga reebay cadeynteediibuu u baab yahay baabkan ayb sunnada nabiga sala allahu calayh ali wasalam waxaa kusoo aroorta marna waxyaabahaas yaan la sameynin shaydaankaa sameeye sidaas yaan la yeelin gaaladaa yeesho sidaas yaan la yeelin acraabta iyo reer baadiyaha ayaa yeelo ayaa laleeyahay acraabtuna dad waxay ahayn qallafsan oo yacnii diin aan wax ay ka garanayeen aanay jirin ayb mararka qaarna acaajimta ayaa waxaa samaysaa laleeyahay acaajimta marka iyaguna gaalay ahaayeen markaas nacam ayb cadaadkooduna cadaad meel xun laga keenay ayay u badnaayeen baabkan marka baab aada muhim u ah waaye qofku inuu yiraahdo keliya ani qalbigeygaa fiican ciddaan doonan ku daysanaa wax saxsan ma aha can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi laa takuluu bishimaali bidixda waxba ha ku cuninina laa takuluu ha ku cuninina bishimaali bidixda fa faina shaydaana shayaanku yakulu wuxuu ku cunaa bishimaali bidixda ayuu wax ku cunaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka shaydaanka inaan laysku shabihin ayuu tilmaamaya xadiidkan in bidix wax lagu cuno waa layska reebay sababtana cilo waxaa looga dhigay shaydaanka ku cuno bidixda ayb shaydaanku marka bidix buu qabaa bidixdaasuuna wax ku cunaa qofka muminka marka inuuna shaydaan oo cadowgiisa uusan ku dayanin wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi laa yakulanna axadukum midkiini uusan ku cunin bishimaalihi bidixdiisa walaa yashrabanna yownan ku cabin bihaa bidixdii yownan ku cabin bihaa bishimaali bidixdii yowsan ku cabin maxaa yeelay faina ina shayaanku shaydaanku yakulu bishimaalihi bidixdiisa ku cunaa wayashrabu bihaa iyada ayuuna ku cabaa rawaahu muslim xadiidkan cabiddii ayuu noogu soo daray marka bidixda in wax lagu cunana waa la reebay in lagu cabana waa la reebay marka qofka inuu yihaa gacantan midigta saliida iga leedahay iyo waa wasaqaysantahay iyo dufanay leedahay iyo maaha inuu waxaas ku marmarsiyoodo ee uu yiraahdo gacantan ayaa qallalan bidixda ayaan ku cabayaa wax marka cuntada iyo cabidda labadaba inuu gacanta midig ku isticmaalo ayb maxaa yeelay waxaa shaydaanka ayaa bidixdana wax ku cuno kuna cabo rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey canab marka dadka qalad ay aada u galaan waayo weliba cabitaanka inay aada ugu cabaan bidixda ayb iyagoo ka cararayo markaas gacanta midig inay ka wasaqaysan tahay sheegayo ayb marka qofka ha ku dadaalo inuu aada u qabsado eh, midigtiisana ha ku cuno hana ku cabo wacan abi hureyrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal ly slama qaal ina alyahuuda yahuuda iyo wanasaara iyo nasaarada laa yasbiquuna timahooda marka ay cireystaan ma bedelaan cirada midabkeeda ayb fakhaalifuuhum ee khilaafa muttafaqun calayhi khilaafa marka maxay tahay idinka tintiina cireysatay ama madax ama gar hadday ahaan lahayd wax mariya laakiin madowga iska ilaaliya ayb tinta marka cadaatay ee cirada la caddaatay ayaa la bedelaa waxaana looaa layska ilaalinayaa madowga gaduud iyo wixii kale ayaa marka loo bedelaya xidna iyo la marina si markaa loo khilaafo yahuudi maxaa marka ka xasilayo in shaydaankii iyo gaaladii la khilaafo maxaa loo khilaafo loo dhahay waxaa loo dhahaya iyagu waxaa weyaan dad asxaabuljaxiim ah oo naarta gelayo adigana qof jid toosan inuu maro rabo ayaa tahay salaada markaad tukanaysid ihdina siraat almustaqiim ayaa leedahay ilaahu jidka toosan nagu toosi jidka toosan jidkee waayana siraad aladiina ancamta calayhim hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin jidka toosan waxaa weeyaan baa leedahay waa midka ambiyada ilaahay ay qaadeen dadka alla uu u nicmeeyey nebiyaasha ah aan ahayn kuwa aada u carootay oo baadiyoobay jidkooda kuwa a u carootayalla u carooday waa yahuud kuwa baadiyoobana nasaaro marka mar walba istaagtid salaad isu taagtid ilaahu nasaarada jidkeeda ikhilaafsi ayaa leedahay oo jidka yahuudda ikhilaafsi ayaad salaadii ilaahay ka baryaysaa dhaqankaagu marka inay ka muuqato oo aa khilaafsan tahay dadkaas maadada labaad waxa ay tahay waxyaabaha lagu khilaafayo maxay yihiin marka waxyaabaha lagu khilaafayo waxay isugu jiraan caqaa-id iyo cibaadaad iyo caadaad waa intaas la ogaado marka caqiidadii waa ku khilaaftay cibaadaadkiina waa ku khilaaftay akhlaaqdiina waa ku khilaaftay caadaadkiina waa ku khilaaftay caadaad maxaa laga wadaa waxyaaba iyagu caado ay leeyihiin hadday jirto waa inaa khilaafto adiga ayb oo iyaga dartood marka a ah u khilaafto ayb ibnu taymiya mar kitaab dhanbau ka qoray leera iqtidaa siraat ilmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim maadadan sababta lagu dhahayo inaa u khilaaftana waxay tahay haddii aadan khilaafin oo ficilkooda kale aad samayso oo adiga iyo iyaga la idinkala gara waayo qalbigaaga u gudbay arrintaas qofku hadduu qofka kale ka waafaqo muuqaalka hadhowna marka waa isjeclaanayaanoo qalbiga ay u gudbay qalbiga hadday u gudubtana gaalkii iyo dhaqamadiisi inaad jeclaato hadday qalbiga u gudubto waa kuu dhammaato inaad diinta uga baxdaaba laga yaaba walciyaadu bilah almuraadu xadiidka ugu dambeeyo laa yasbiquunadaas ujeedada loo jeedo khidaabu shacri lixyati garkii timihiisi in la cilaamiyo wara-si iyo madaxii al abyadi ee caddaa bisufratin lagu midabeeyo jaallo ow amase xumratin guduud jaallo ama guduud wa ama sawaadu madowgu famanhiyun canhu waa mid layska reebay kamaa sanadkuru sida aan sheegi doonno filbaabi bacdahu inshaa allahu baabka kan ka dambeeyo sida aan ku tilmaami doono ayb saddexdaa xadiid buu marka uga gaabsaday baabkan iyadoo axaadiidtiisu ay aada u badan tahay baabu nahyi rajuli qofki reebista laga reebay cadaynteediibuu u baabyahay ninkii iyo walmarati ati naagtii can khidaabi shacrihimaa tintooda midabeynteeda bisawaadin lagu midabeeyo madow in madow lagu midabeeyo reebista laga reebay nin iyo naag labada oo laga reebay can jaabirin radia allahu canhu qaal utiya biabi quxaafata abi quxaafa ayaa la keenay waalidi abi bakrin isidiiq abuu isidiiq aabihii ahaa ayaa la keenay radia allaahu canhumaa yowma fatxi makata maalintii maka la furtay wa ra-suhu madaxiisa iyo wa lixyatuhu garkiisana kathaqaamati ay yihiin geedka thaqaamada la yiraahdo oo kale ay yihiin waa geed cad ayb oo ubixiisu cad yahay mirihiisu ay cad yihiin oo cirada u eg geed bafta cad ah kathaqaamati bafta cad oo kale iyadoo ay yihiin bayaadan xagga cadaanta faqaala rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi qayiruu haadaa midkan dooriya oo bedela wajtanibuu ka dheeraada asawaada madowgana ka dheeraada rawaahu muslim <coughs> astaqaanu marka waa geed ubaxiisa iyo mirihiisa kulligiis ay cad yihiin sida cirada oo kale markaasoo asagoo tintiisa iyo garkiisa meel madow aynan ku jirin baa la keenay oo caddahay markaasa waxau yiri nabiga sal l slam hala bedelo madowgana ha layska ilaaliyo marka madowga waa in marka layska reebay baabu nahyi can ilqazaci baabu bayaani nahyi iska reebiskii cadaynteediibu uu baab yahay can ilqazaci tinta oo qeyb laga jaro qeybna laga tago waa dhoorkii iyo wixii lamidka ah wa huwa xalqu bacdi ra-si qasaca maxaa la yaraha madaxii qaarkiis oo la xiiro duuna bacdin qaarka kale ka sokay qaarka kale la-aan qeyb baa la xiiraya qeybna la dhaafaya wa ibaaxati xalqihi kullihi madaxa dhammaantiisa xiiristiisa banaanaanshadeeda lilrajuli ninka oo u banaan yahay duuna almar-ati naagta maya oo naagta inay madaxeeda dhan xiirto waa layska reebay ma banaana ninkii laakiin madaxiisa kulli waa xiiran karaa ayb kulligiis wuu xiiran karaa qeyb kamidana in la xiiro qaybna laga tagana waa la iska reebay marka waagii hore waxaa jiri jira dhoor wax leera dhowr ilmaha yararka reebaadiyaha haddaba waa isticmaalaan tinta geesaha dhanaa laga soo xiira iyo meel walbo qeyb yar ayaa meeshaas loogu soo reeba madaxaas hore ayaa qayb yaro xariiq camal aada moodid oo tin badan abaa lagu reeba dhooraaleena dhoor ayb waa midkaas qasac waxaa kaloo qasaca noqonaya tinta in lakala dheereeyo oo hareeraha inta laga xiiro qeybtan la dhaafo hore iyo laga dhaafo sida hadda ciyaalka u badan yihiin lama ogola iyadana qasac maxaa loogu bixiyey daruur oo kale daruurta cirku markuu roob iyo waxaas u imaan rabo daruurtu cirka waa ku kala qeybsamay meel daruur meelna male daruur meel daruur meel daruur male madaxiisi sidaas kale oo tintaa ku kala qaybsanaatay marka can ibni cumara radia allahu canhuma qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay can ilqasaci qasaci ayuu reebay qasacana macnahaas waayo tinta in qeyb la xiro qeybna laga tago muttafaqun calayhi marka ninkii tin uga dayday gaal jacaylkiisa ma gelaayo maaleedaha qalbigiisa wou gelaya tin ayuu uga dayanayaa shallaysiga uga dayanaya dharku uga dayanaya marka dambe hadduu arko gaalkii oo wax laga sheegayo dhaafa buu leeya muslimka asaga ka fiican waa jacayl baaba labadoodii dhex marayba waa kaasa marka marka laga soo celi wacanhu qaal marka qofkan ilaahay baa nacay oo yani naxariistiisiina markaas xaaladaas uu kufriga ku jiro waa ka fogtahay marka qofkan muminka inuu ku daydo ma la rabo wacanhu qaala ra'aa aa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu arkay sabiyan cunug yar qad xuliqa la xiiray bacdu shacrihi tintiisa qaarkeed wa turika bacduhu qaarkiisna laga tagay fanahaahum can daalika arrinkaabuu ka reebay wa qaala waxa uu yidhi ixliquuhu xiira kullahu dhammaantiis xiira aw itrukuuhu ka taga kullahu dhammaantii ka taga rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya laba wax qasaca in la reebay tinta qeyb in la xiro qeyb laga tago waxaa kaloo laga qaadana waxay tahay ilmaha wiilasha ah ama nimanka tinta oo dhan inay xeeri karaan kulligeed inay iska xeeri karaan xadiis dhahayaa jira calaamad khawaarij waayo nm khawaarijta calaamadooda siimaahum taxliiq xiirashadu waxaa dhici karta marka ayaga xiirashadu hadday tahay mid ilaahay lagu caabudayo oo cibaado iyo ajar aad ka heshid haddii ay tahay maya markaas bidcay noqone waana taas kuwa ay waxaan u badnaaye <clears throat> ayb oo haddaa tinta isaga xiirta laakiin iska xiiro un ay tahay laa basa xadiidkau tilmaama banaan amaa tin la xiirto oo ilaahayna loogu dhawaado lagu cibaadeysto mina ayaa lagu xirtaa tinta oo nimanka ayaa marka loo sumeeya weliba <clears throat> ayb inay soo dhaafto marka qof usbuuc walba maalin kamida xiiranayo oo u qaatay marka inuu ajarka helayo waxyaabahaas taas marka bidcooyin waay oo laga dheeraana waxaasoo kale can cabdillaahi bni jacfarin radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga amhala aala jacfarin reer jacfar ayuu sugtay talaatan saddex maalmood aabahood jacfar marku dhintay saddex maalmood buu u sugtay uma ataahum waa u yimid faqaala waxauu yidhi laa tabkuu ha u ooyninin calaa akhii walaalkay bacda alyowmi maanta kadib ha u ooyninina uma qaala waxa uu yidhi udcuu lii iigu yeer banii akhii walaalkay jacfar ilmihiisa iigu wac fa jii binaa waa nala keenay buu yidhi cabdullahi binu jacfarka xadiidka warinaya dhahay waa nala keenay ka annaa sidii anagu aada moodid afruqun boojaalo anagoo aadna moodid yaryar faqaala waxa uu yihi idcuunii iigu yeera alxallaaqa midka tinta xiira iigu waca fa amarahu uu amray marka fa xalaqa ru-uusanaa madaxyadeeniibuu xiiray rawahu abuu daawuud biisnaadin saxiixin calaa shardi lbukhaariy muslim xadiidkana marka muxuu tilmaamaya isagana tinta in la xiiri karo oo nebiga ilmahaas u yeeray maadaama aabahood tinta u xiiri jiray oo ka dhintay ayuu intuu u yimid ayaa wuxuu u yeertay ninka timaha xiira markaasuu yiri u xiir kuwan timaha markaasa tintii loo xiiray dadka agoonta marka in loo ixsaan falo oo la ogaado laga warqabo maadaama aabba masaalixdooda u ilaaliya aynan qabin wacan caliyin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu reebay an taxliqa almar-atu haweeneyda inay xiirto ra-saha madaxeeda naag inay tint madaxeeda xiirto nabiga waa reebay daruura la-aan haday daruura jirta laakwaa xeeran kartaa madaxi baaba la rabaa maalan in la daaweeyo ama la qalo ama waxbaa la rabaa in lagu sameeyo madaxi in la xiiro maani si kalena looma sameyn karo waa layska xiiraa markaas xaaja iyo baahi baa keentay sida kale laakiin nin bay u ekaanaysaa lama rabo rawaahu nasaa-iyu baabu taxriimi wasli shacri tintii xiriirinteeda xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyo caddaynteediibuu u baabihe tinta in la xiriiriyo oo tin kale lagu xiriiriyo walwashmi washmiga washmigana waxaa layidhaha jirka inta la durduro sawir lagu sameeyo oo qad lagu shubo qofka marka masawirkaasa ku dheganaanay ayb washmi ayaa layidhaha taatu ayb wlwashri wa huwa washriguna taxdiidu lasnaani waa ilkaha oo markaa la qoro washri alwashru ilkaha in la qoro fanax ee laysku yeelo <clears throat> qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi in yadcuuna maa yadcuuna matuu ma caabudayaan min duunihi alla sukadiisa ilaa inaatan dhadig unbay caabudayaan asnaamtooda dhan magacyo dhadigay wadataa laata iyo cusaa iyo manaat iyo kulli magacyo dhadig bay wadataan wain yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan oo ma tuugayaan ilaa shaydaanan unbay baryayaan ay caabudayaan shaydaanka oo mariidan madax adag shaydaanka oo lacanahu llaahu ilaahay ou lacnaday wa qaala waxa uu yidhi alle laatakhidaan wa qaala shaydaankii waxa uu yidhi la atakhidanna lawallaahi baan ku dhaartay atakhidanna yeeshee oo yeeshee min cibaadika addoommadaada xaggooda nasiiban ka samaystay oo ka yeeshee nasiib <clears throat> nasiibka oo mafruudan la qadaray wala udilanahum dhumiye oo dhumiye wala umaniyanahum yididiilo geliye oo yididiilo geliyey yididiilada marka waxay tahay beriyaa wax samaysa doontaa beriyaa toobo keeni doontaa beriyaa iska cibaadaysa doontaa maalinba maalin isugu dhiib wala aamuranahum amree oo amree sidii falaa yubatikuna way googoynayaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooday googooynayaan wala aamuranahum amree oo amree oo amree fala yuqayirunna way doorinayaan way doorinayaan khalqallaahi ilaahay abuuristiisay bedelayaan macalushaahidka marka uu ka rabo maxaa waaye fala yuqayirunna khalqallaahi ilaahay abuuristiisay bedelayaan ilkihiibay qoraayaan tintibay tin ku xiraayaan waxaaso dhan waa alla abuuristiisoo la bedelo qaacidaan ku siinaa marka ilaahay abuuristiisa oo la bedelo waa xaaraam sida xadiidka uu sheegay ilaa laba xaalad maahane laba xaalad oo la ogolyahaa jirto xaalad waxa ay tahay qofku inuu jiran yahay sidii alla u abuuray waa ka bedelmi ama sidii alla marka hore u abuuray ayaa xanuun iyo jir ayay ku hayso isagaa lagu imtixaanaya inuu isdaaweeyey waa banaantahay markaas ee uu iska bedelo caafimaad raadsado oo rasuulka wuxuu cibaadallaahi tadaawi addoommada alloo isdaaweeyey daawadii marka hadday cudur tahay waa laiska daaweynaa ayb masalada labaad waxay tahay khalqigaas ama abuuristaas inaad bedesho haddii ilaahay ku amray waa bedeli oo waa maxay cirada oo kale qofa ilaahay ciro ka keenay cirada abuuris allowa haddana in la bedelaa ilaahay naf-ay ayb oo xadiidka hadda aan soo marayna waa ogeyn oo hala bedelo madowga laga ilaaliya labadaasi waa lagu bedeli karaa shaaribka ilaahay baa qofka u abuuray ninka matalan inuu gaagaabiyo ama iska xeero ayaa la amray waa la bedelaa taqyiiri waay waa bedelaad waa la ogolyahay kaas marka wixii marka allana uusan ku farin alla aan uunan ku farin cudurna aan ahayn wixii wax loo bedelo oo abuurista alle lagu bedelo waxay noqona qurx raadin waana dembi waana xadiidta kay ka hadli doonaan sidaas marka u qaada an asmaa radi allahu canha waxaa laga wariyay ana mraatan haweeney salat nabiya sal llahu alayh ali wasalam nabigay weydiisay faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ina bnatii gabadhayda asaabathaa waxaa asiibtay alxasbatu ayaa asiibtay ayb cudurka ayaa asiibay ayb fatamaraqa shacruhaa tinteedii ayaa markaa baabaday ina bnatii gabadheyda asaabata alxasbatu ayaa asiibay cudurka fatamaraqa waxaa kala tegtegay oo kala firdhaday shacruhaa tinteeda wa inii aniguna zawajtuhaa waan guuriyey afa asilu fiihi ma xiriirinayaa tinti tin kale ma ugu dara buruko ma u sameeya faqaala waxau yihi nabiga sal l salam lacana allahu allah lacnado ama ilaahay waaba lacnaday alwaasilata midda tinta xiriiriso walmawsuulata iyo midda loo xiriiriyo muttafaqun caleyhi wa fii riwaayatin alwaasilata iyo walmustawsilata midda dalbanaysa in loo xiriiriyo qowluhaa tamaraqa huwa biraai i waay wa macnaahu intahara waa firdhismay waay tinteedii waa firdhisantay wasaqada wou dhacdhacay tintii baa daadanaysa waana kala tegtegaysaa walwaasilatuna allatii tasilu shacrahaa midda tinteeda xiriirinaysa waay aw shacra geyrihaa ama qeyrkeed tinteisa ayay xiriirinaysaa bishacrin aakhara tin kale ay ku xiriirinaysaa walmawsuulatana allatii yuusal midda loo xiriirinayo shacruhaa tinteeda la xiriirinayo walmustawsilatuna allatii midda weyaan tasalu weydiisanayso man yafcalu dalika qofka u sameynaya lahaa iyada ayb wacan caaishata radia allaahu canha naxwuhu ayaa laga wariyay muttafaqun caleyh ayb ayb wacan xumayd bni cabdiraxmaan anahu samica mucaawiyata ayuu maqlay radi allaahu canhu caama xaja sanadkii uu soo xaji cala lmimbari mimbarka korkiisa ayuu ka maqlay dushiisa xaal uu yahay mucaawiya wa tanaawala wuxuu soo qaaday mucaawiya qusatan gabal oo min shacrin tin ah kaanat fii yadi xarasiyin taasoo kaanad ahayd fii yadi xarasiyin nin wax waardiyeynayay waardiyaalkiisa ka mid ah gacantiisa ku jirta ayuu soo qaaday fa qaala waxau yidhi ya ahla almadiinati reer madiinow ayna culamaaukum aw culamadiini buu buuyii waxaan may idinka celiyaan samictu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabigaan maqlay yanhaa isagoo reebaya can mili haadihi tan oo kale wayaquulu waxa uu yidhi inamaa halakat banuu israa'iila reer bani israa'iil way halaagsameen xiina ittakhadahaa markay samaysteen nisaa'uhum naagahoodu markay samaysteen tan muttafaqun caleyhi marka waa buruukada iyo waxyaabahaas inay la xarimay maadaama lacnad la sheegay wacan ibni cumara radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sal l salam lacana wuxuu lacnaday nabiga alwaasilata midda tinteeda ama tinta qof kale xiriirinayso walmustawsilata midda dalbanaysa in loo xiriiriyo walwaashimata midda isa sarsarayso oo intay wax isku mudmuddo cirbado kadib qad iyo waxbaa lagu shubaa markaasa waxaa lagu sawiraa korkeeda waxyaabo naaga awalsaday jir hadda niman baaba sameeya wlmustawshimata iyo midda dalbanaysa sidaa in loo sameeyo mutafaqun calayhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu anahu qaal lacana allaahu allah lacnado ama ilaahay waa lacnaday alwaashimaati kuwa korkooda sarsaro wax ku sawiro waalmustawshimaati kuwa dalbado waalnaamisaati kuwa baararka tifo waa kuwa xiiro ama baararka tinta meesha kore timaa isha meesheeda kore oo ilaahay subxaana watacaala uu ku sameeyey baarka tinta lagu sameeyey dadka qaarkood marka intay xiiraan hadii la xirfoolxumo xikmadda ilaahay balfeeri iyo ilaahay subxaana watacaala awoodiisa meeshaas tinay ku qorxan tahay shaydaanka marka dadka muxuu ka dhaadhiciyay hala xiirto marka la xiiro qofkana wuxuu kusoo baxaa qof foolxun markaasaa qalin intay qaataan oo madow ayay meeshaas ku dhigayaan marinayaan halkaas maxay u xiirayeen marka hadday og yihiinba in meeshaas tin madow looga baahan yahay ama tin inay ku taalo ayb shaydaankaa amray walaa aamuranahum fala yuqayiruna khalq allaahi ayb waalmutafallijaati iyo kuwa ilkahooda qoro maxay saa u yeelayaana lilxusni qurux darteed ilaahay abuuristiisa dhanaa qurux ah qurux darteeday saa u yeelaya marka wax allaala wixii khalqiga alla lagu bedelo iyadoo qurux lagu raadinayo allana uunan ku farin wax hadda aan ahayn cudurna aan ahayn baabkaanay soo galayaan almuqayiraati ee doorinayeen khalq allahi ilaahay abuuristiisa doorinayeen faqaalat lahu mraatun haweeney baa waxay ku tiri marka haddii laakiin la ruqseeyey mararka qaar waa dhici kartaa iyadoo ziine aadana ah in la ruqseeyo oo shaaric ou ruqseeyo taas waa la ogolyahay naagaha inay dhegah durtaan iyo wax lamidka oo kale ayb faqaalat lahu mraatu naagba ibnu mascuud waxay ku tiri fii dalika arrinkaa maxaad u lacnadaysaa bay tiri saa u yeelaysaa faqaala ibnu mascuud wuxuu yihi wamaa lii oo maxaa aniga ii sugnaaday laa alcanu aanan u lacanadaynin man lacanahu rasuulullahi sal ly salam qof rasuulka ilaahay lacnaday aniga maxaanan u lacnadaynin buu yii wa huwa weliba isaguna fii kitaabillahi uu ku sugan yahay lacnadaasna kitaabka alle ay ku jirto qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wuxuu rasuulka idinla yimid qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebayna fantahu ka jooga qisay lahayd marka tan meeshaan ibn mascuud markuu yiri kitaabka allay ku jirtaa naagta burukada e, tinteeda ku xirtay inay alla naxariistiisa laga fogeeyey iyo midda oo wax isku sarsarta iyo oo jirkeeda wax ku sawiraysa iyo e, midda e, timaha baararka tifaysa iyo naag baa marka waxay ku tiri kitaabka ilaahay waa akriyey tiri qur-aanka aniga min gees ilaa geeska kale waa akriyey waxaan kuma arkay tiri naag buruka xirataa lacnadan maku arkay tiri aniga markaas ibnu mascuud wuxuu yii waa ku jirtaa qur-aanka adaan arkin aawa wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu nabigaana noo sheegay yirtan marka fiqiga ibnu mascuuday kutusee imaamu shaaficina saasoo kale waa u dhacday masale i weydiiyo yiri qur-aankan idinka tusaayo idinkaga keena markaasaa nilaa soo booday wuxuu yihi ka waran uu yihi nin muxrim ah oo xoon dilay maa taquuluuna fii muxrimin qatala zumbuuran muxuu sameynaa baa qur-aanka soo bixi markaasuu wuxuu yidhi qaala allahu tacaala rasuulku wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wa qaala sal l slam iqtaduu biladayn iqtadow diladayni min bacdi abi bakrin wa cumar rasuulkii nala amre inaan qaadano wuxuu la yimaadana wuxuu yidhi abuubakar iyo cumar ku dayda aniga gadaashay cumarna ninkii zumbuur dilo oo muxrima sidaas xukunkaas u sheegay marka xukunkii cumaraan qaadanaynaa kitaabka allowna ku jira sida ugu jirana sidaas muttafaqun caleyhi almutafallijatu allatii midda weyaan tabrudu qorayso min asnaaniha ilkaheeda ama qaboojinaysaba qorayso liyatabaacada say ukala dheer liyatabaacada so u dheeraada bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kale qaliilan waxyar uga dheeraada watuxasinuhaa qurxinayso wahuwa alwashru waana washriga waxaa layihaha qaar ciridka ay durduraan markaas waxay ka dhigayaan ciridka wax oo bulug camal ay ka dhigayaan naagahaasbaabkaana allatii midda weyaan taahudu qaadaysa min shacri xaajibi gayriha geyrkeed baarkiisa midda qaadayso iyada keeda ama mid kale wa turaqiquhu yaraynayso aada intay dhinaca dhinac dhinac kasoo xirta yaraynayso liyasiira xasanan si uu u noqdo mid qurux badan wlmutanamisatu alatii tamuru waa mida amrayso man yafcalu bihaa qof ku sameeya dalika kaagaas ya sameeyatandhahayso baabunahyi iska reebidii layska reebay cadeynteediibuu ubaab yahay can natfi shaybi cirada tifideeda min alixyati gerka laga tifo wa warasi madaxa laga tifo waqayrihimaa iyo qeyrkood ciraa madaxi kasoo baxday garkiibay kasoo baxday in la tifo oo la rifo iska reebida layska reebay ayb wa can natfi lmradi amradkii inuu tifo shacra lixyatihi garkiisa tintiisa cinda awali uluucihi marka ugu horeysa usoo soo baxayo amrad waxaa layidhaha ninka aan lahayn cunuga yarka aan lahayn marka ugu horeysa garka usoo baxaa tin markau arkaba inuu tifo iyadan waa layska reebay wacan camr bni shucaybin can abiihi can jiddihi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa tantifu ha tifinina ashayba cirada fa inahu nuuru lmuslimi muslimka nuurkiisa waa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waa u nuureysaa qiyaamaha xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda watirmidiyi biasaniida xasanatin ayay ku wariyeen qaala tirmidiyi huwa xadiidun xasanun tirmidina waxa uu yiri waa xadiid xasana xadiidkan y inaan marka cirada la tifin ayuu xadiidkan sheegayaa wacan caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man camila qofkii sameeya camalan camal camalka oo laysa caleyhi amruna diinkeenna korkiisa aan ahayn oon diinteenna ku jirin fahuwa raddun weyaan ay marduudun caleyhi ku lagu celiyaba camalka rawaahu muslimun muslim baa weriye midan dambena marka wuxuu u daliishanayaa wacanat fi lmradi shacra lixyatihi cinda awali tuluucihi amradka tinta ugu horeysa oo garkiisa kasoo baxday inuu tifo waa layska reebi maxaa daliilkeeda ah man camila camalan waxaan saxaabadii ma samaynin nebigii ma samaynin diintii kuma jirto ayb marka fahamka marka alimaamu nawowi oo xadiidkan man camila camalan iyo ka kale man axdatha fii amrina macno weyn bay tuseen macnahaasna waxaa weeyaan xadiidkan qaacidowa qaacidaduna marka waay tahay waxaa soo hoosgalaya isaga dhexdiisa wax fara badan wax allaala wixii lagu cibaadaysto oon diinta ka mid ahayn man camila camalan taanay soo geli marqofku marka inuu yiraahdo shay kasta oo bidca waa in daliil gaara loo helo ma saas ma aha halkaan fiiri marka amradka inuu tinta ugu horeysa usoo baxo iska tifo xadiid gaaro kusoo aroora male laakiin kanaa kanuu soo hoosgala ayb baabu karaahati listinjaai istajadin cidda la nacay cadaynteediibu u baab bilyamiini midigta lagu istajoodo wamasil farji farjiga in la taabto bilyamiini lagu taabto midigta cinda alistinjaai istajada agteeda min geyri cudrin cudurdaar la-aan can abi qataadata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalam qaala waxa uu yihi idaa baala axadukum midkiin hadduu kaadinayo falaa yakhudanna iyuusan qabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa iyounan ku qabanin naagtana waa la mid farjigeeda inay ku taabato midigta iyo maaha walaa yastanjiya biyamiinihi midigtiisa yaanu ku istajoonin walaa yatanafas younan ku neefsanin fil inaai weelka muttafaqun calayhi wa lbaabi axaadiidu baa ku sugan kaiiratun fara badan saxiixatun oo saxiixa marka markaa istajoonaysid gacanta bidix isticmaal oo yani ku qabo cawradaa ee midigta ha ku qabanin baabu karaahati lmashyi socodkii nicida la nacay caddeynteediibuu u baabyahay fii naclin waaxidatin hal kab lagu socdo ow amase khufin waaxidin hal khuf in lagu socdo hal iskaaso ligayri cudurin cudur daar la-aan wa karaahati lubsi nacli kabtii labisashadeeda nicida la nacay walkhufi iyo khufkii qaaiman qofka isagoo taagan ou labisto ligayri cudurin cudur daar la-aan laba edeb bou halkan ku sheegaya laba aadaab ta hore waxay tahay hal kab in lagu socdo ama hal qof lagu socdo iyadoo ligayri cudrin cudur daar noqon ligayri cudrin marka maxaa laga wadaa nin lugub ka go-ay hal lug loo qabaa kab ha gashan ma la dhahayo markaas ayb licudrin ligayri cudrin baa la diiday adoo wax cudur daar aanay jirin inaad hal kab gashato ta kalena aadan lugta kalena aadan kab gelinin maya tan la reeba taas masalada labaad oo uga hadlayo baabkan waxaa weeyaan qofku inuu kabaha ama qofka gashto iskaalsada iyo gashto isaga oo taagan ligayri cudrin cudurdaarku marka muxuu noqon karaa fadhiba meesha kama suurtoobo meel la fadhiisan kara ma aha kursi male miis ma yani gamber male meel la fariista ma aha meesha markaas istaag can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi laa yamshi axadukum midkiin yownan soconin fii naclin waaxidatin halkab yownan ku soconin oo cadaalad maaha sidaa marka man labada lugood oo cadaalad samey amase waxaa weeyaan halkab haddii aad ku socoto waxaa laga yaabaa kabaha maxaa loo gashtaa in dhib laysaga ilaaliyo haddaa kabna lugna geliso lugta kalena ay qaawantahay dhibka iskama ilaalinin amase shaydaankaaba ku socdo halkan sida axaadiidta gabal ay tilmaanta liyuncilhumaa labada lugood ha u geliyo kabta jamiican iyagoo wada jiro ow amase liyakhlachumaa ha siibo jamiican iyagoo wada jiro ha siibo wafii riwaayatin aw liyuxfihimaa ayb ow amase liyuxfihimaa ha caga cadeeyo jamiican labada lugood ama yani intuu halkab ku socon laha ama laba kabood ha gashto ama labada lugoodba caga ha noqdo oo kabta halka kab ha iska siiyo muttafaqun caleyhi marka haddii kabta kaa go-do halaa kaa go-do labadoodaba iska qaado gacanta ku qabso lugo caga soco markaas ilaa meeshaada ka gaari amad samayso muttafaqun calayhi wacanhu radia allahu canhu qaal samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay idan qadaca haddii ou go-o shiscu nacli axadikum midkiin kabt dacaskiisa suunkiisa haddii ou go-o falaa yamshi iyoaan soconin fil ukhraa midda kale yownan ku soconin xataa yuslixa yuslixahaa intuu ka hagaajiyo rawaahu muslim intuu ka samaysta yaan halkan ku soconin wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nahaa wuxuu reebay an yantacila arajulu qofka inuu kab gashto qaaiman isagoo taagan isagoo taagan inuu kab gashto ayuu reebay karaaha waay marka karaahatu tanziih waa laga fiican yahay ayb hadaa u gashata dembi ma lagu qoray lak waa laga fiican yahay rawaahu abuu daawuuda biisnaadin xasanin ayuu ku wariyey baabu nahyi can tarki nnaari fi lbeyti cinda annowmi wanaxwihi sawaaun kaanat fii siraajin aw geyrihi baabu nahyi iska reebidii layska reebay cadeynteediibuu u baabiya can tarki naari dabka ka tegistiisa filbeyti guriga dhexdiisa in dabka looga tago cinda nowmi hurdada agteeda wanaxwihi iyo wixii lamida ayb sawaaun waxaa isku mida kaanat fii siraajin dabkaasi faynus dhexdiisa ha ahaato shumac shumac waa dab moogta ama faynus faynus iyado laftirkeeda waa dab huraayo aw gayrihi ama ha ahaato wixii marka in layska habeeyo oo layska duugo ama layska damiyo si uuna waxba ku dhibaynin in la sameeyo can ibni cumara radia allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaala laa tatruku naara dabka haka ka teginina fii buyuutikum ha uga teginina xiina tanaamuuna marka aada seexanaysaan muttafaqun calayhi wacan abi muusa <clears throat> alashcariyi radia allahu canhu qaal <clears throat> ixtaraqa beytun guri ayaa gubtay bilmadiinati fi lmadiinati madiina dhexdeedu ku gubtay calaa ahlihi dadkiisiiba korkooda ayuu ku gubtay min alleyli habeen falamaa xuditha rasuululahi sal l slam nabiga markii loo sheegay bishanihim iyaga shanigooda marka loogu waramayo loo sheegay qaala waxa uu yidhi ina haadihi naara dabkaani caduwun lakum cadow buu idin yahay idinka fa idaa nimtum haddii aada seexanaysaan fadfi uhaa damiya muttafaqun calayhi dadkaanu cadow buu idin yahay haddaad seexanaysaan iska baktiyiyo damiya muttafaqun caleyh <clears throat> xadiidkan marka waa soo hormaray ayb wacan jaabirin radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxa uu yihi qadul inaaa weelka daboola <clears throat> markaad seexanaysaan weelasha daboola wa ow afka ka xira asiqa sibraarka biyaha ku jiraan afka ka xira <clears throat> marka sibraarku waa weel biyaha lagu shuban jira maqaar ka samaysan af ayuu lahay afka ka xira <clears throat> wa adfi-uu damiya assiraaja fainustana damiya fa ina shaydaana shaydaanka laa yaxullu ma dego siqaaan sibraar walaa yaftaxu ma furo baaban albaab walaa yakshifu ma feydo inaaan weel ayb fa ina shaydaana ah, shaydaanku cafwan laa yaxullu ma furo siqaaan sibraar afka ka xiran ma furo walaa yaftaxu ma furo baaban albaab xiranna ma furo walaa yakshifu ma faydo inaa weelna ma faydo daboolan fain lam yajid axadukum midkiin hadduunan helaynin ilaa an yacruda inuu ku aadiyo oo uu ku gudbiyo calaa inaa weelkiisa cuudan laan qori inuu ku gudbiyo may wax kale aanu helaynin sidaa ha yeela yacni falyafcal ayb haweyadkura ou xuso isma laa ilaahi magaciisana ou ku xuso falyafcal ha yeelo weelkii waxaa ku daboosha ma haysa qor yar soo qaada korka ka saar bismi illaahi dheh ilaahay waa kuu badbaadinaya marka sunnadaas waa kugu ilaalina haddii la doonaba weelkii qeybha ka faydnaada wax kale intaad weysa ayaa laan qalinkaas le agaad soo qaadanaya bakeerigii ama weelkii baaquligii waa saa u kor saaraysaa bis hadhow ma dhahaysid oo waxaan weelkaan ma asagaa daboolan dhinacyada waa ka faydanyahay maya sunnadaas hadaad adiga la timid ilaahay waa kuu ilaalina sunnada un ku dadaan wa ina alfuwaysiqata fuwaysiqada bahallada dadka dhibo dooliga iyo dooligana loo jeedayo tudrimu way ku hurisaa dadka tudrimu way hurinaysaa calaa ahlilbeyti qoyska korkooda beytahum gurigooda ayay ku hurinaysaa dooligu marka waxaa laga yaabaa liifada ama dhimbisha inuu intuu soo dildiliy soo dildiliy liifada ama faynuusta inuu intuu meel kasoo rido intay jabto holi cidbaxaye uu meel ku dhego gurigii dhammaan soo ka gubto <coughs> rawaahu muslim muslim baa weriye alfuwaysiqatu alfaratu way waa doyliga watudrimuna tuxriqu way gubaysaa baabunahyi iska reebidi layska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can itakalufi qofka inuu takaluf ou sameeyo isma wax uunan aqoonin ama wax markaa aynan yani waxba uga jirin inuu isku kalifo isku mashquuliyo wahuwa takalufkuna ficlu wa qowlu maa shay samayntiisa waa iyo shay dhihidiisa laa maslaxata maslaxa fiihi dhexdiisa aanay ku jirin bimashaqatin uu ku sameeyo ama yani uu ku yidhaahdo aan <clears throat> wax maslaxaa ku jirin inaad isku mashaqayso ood isku maqiiqdo taas marka waa la reeba qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi qul waxaad tiraa maa asalukum idin weydiin maayo caleyhi risaaladan aan idin gaarsiinayo korkeeda min ajrin ay ajran kiro iyo lacag <clears throat> wamaa ana anigu ma ahi min almutakalifiina kuwa iskalifo oo wax aan dan ugu jirin kuwa isku mashquuliyo isku kallifo oo isku mashaqeeyana maahi kamid maahi kuwaas dheh wacan cumara radia allahu canhuma qaal nuhiinaa waana laga reebay buu yihi can itakalufi iskalifaada rawaahu lbukhaariyu xadiidkan marka waxaa waaye xadiid marfuuca oo kale cumar markuu leeyay waxaana laga reebay yaa ka reebayna rasuulka maa ka reebay wacan masruuqin qaal dakhalnaa calaa cabdillaahi bni mascuudin baan u galnay buu yiri cabdullaahi bni mascuudaan u galnay radia allaahu canhu faqaala waxa uu yihi yaa ayuha nnaas dadow man calima qofkii garta shay-an wax falyaqul bihi ha yiraahdo ninkii wax yaqaana sheego waman lam yaclam qofkaan garaninna oo aan waxba garanin falyaqul ha dhaho allaahu aclamu ilaahay baa ogaanb faina min alcilmi cilmiga waxaa kamida an yaquula inuu yiraahdo qofka limaa laa yaclamu wuxuusan garanaynin allaahu aclamu inuu yiraahdo ayaa cilmigaba ka a qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi linabiyihi uu ku yiri sala allahu calayhi wasalam qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin ayuu ku yiri rawaahu lbukhaariyu meeshaan marka maxaa kamid dadku hadda waxay isku mashquuliyaan oo isku kalifaan wax maslaxa oo ugu jirtana aynan jirin fatwada fatwada masalo diinu ka jawaaba ahl uma aha waa isku mashquulinaya waa ku takallufa shaqadiisana ma aha ibnu mascuud miduu diidaya waxaasoo kale haddaa wax ogtaho ahl u tahay sheeg haddii kale haba isku kalifa <clears throat> kitaab akhrisoo isku kalifa ma yaqaano qudbo akhrisoo isku kalifa ma yaqaano fatwo isku kalifaya ma gaarinoo ma yaqaano ayb acmaal diini ama isku kalifaya oo isaga looga habboon yahay qofkii uga habboonaa baa joogo ma la ogolo waxyaalahaas ayb baabu taxriimi niyaaxati niyaaxadii iska xariimideediibuu cadaynteediibuu u baab yahay cala almeyiti loo baroorto meyidka korkiisa in lagu baroorto ayb walatmi lkhaddi iyo dhafoorka oo layska dharbaaxo washaqi jeybi kuleetiga oo la jeexjeexo wa natfi shacri tinta oo la tifo wa xalqihi in la xiiro waducaa-i habaarid yeerasho bilweyli halaag eh, bilweyli cadaab iyo wathubuuri halaag loo yeerto yani qofka qofaa ka dhinta musiibaa ku dhacdo inuu inta jeexjeexo kuleetiga eh, dhabanka iyo daanka iska dharbaaxo ayb oo uu meydkii ku kor ooyo ku kor baroorto lama oo waxyaabaha iska xaaraantinimadeediibu u baab yahay <clears throat> can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yidhi almayitu meyidka yucadabu waa la cadaabayaa fii qabrihi qabrigiisa lagu cadaabayaa bimaa niixa calayhi intii loo ooyey oo loo baroortay wa fii riwaayatin maa niixa calayhi korkiisa inta lagu baroortay muttafaqun calayh meydka qabrigiisa lagu cadaabayaa maxaa loo cadaabana baroorashada loo barooranay darteed caaisha marka xadiidkan waa diidi jirtay waxay dhihi jirtay iyada nebigu saan ma dhihin maxaa yeeley ilaahay wuxuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa meydkan maxaa loo cadaabaa dembi isaga uuna lahaynoo nin kale baroortiisma isaga loo ciqaabaya laakiin xadiidka saxiix oo nebigu waa ka sugnaaday see loo fasiraa marka waxaa loo fasiraa imaamu lbukhaari yaa fasiray <clears throat> waxa uu yihi in kaanat dalika min sunnatihi waayo hadduu isagu yiri markuu dhimanayo in hala iisoo ooyo hala iisoo bararto waa loo cadaabay markaas ilaa saa dardaarmay moogtahay <clears throat> hadduu asaga sameey jiray oo dariiqadaas ou jeclaana waa loo ciqaaba maxaa yeele isagaa baray dadkan inay u barartaan ayb laakiin hadduu isagu sidaasan ahayn kana dardaarmin marka isaga ma loo cadaabaya qofkan unbaa la cadaabaya waa fahamtaan umalayna macnaha ayb niyaaxadii marka waa kaasa bimaa niixa niyaaxa marka maxaa la yiraahdaa ooyin ay qayla la socoto waa kow ah midda labaad niyaaxa waxaa la yidhaahdaa guriga laga dhintay dadkii in inta loo yimaado gurigooda lagu soo kulmo xoolo lagu qalo ama cunto lagu cunaba niyaaxa saxaabada niyaaxay u yaqaaneen waxaas qof hadda hadduu yidhaha sadaqo waayo waxaas wax ka jira male saxaabada waxay u taqaanay waagii rasuulkaa saxa waxaan soomaalida tacsiida u taqaano wacan ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi leysa mina anaga nagama mid aha man daraba alkhuduuda man daraba qofkii garaacay alkhuduuda dhabanada midka garaacay washaqa dilaaciyey aljuyuuba kuleetiyaalka iska jeexjeexay wadacaa u yeertay bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada u yeerashadeeda waxay u yeeryeeran jireen u yeertay oo marka waa maxay bidacwa aljaahiliyati alla buur taagan uu ahay qofkaan saa waxyaabaha la hoogayey waxaas la yirahda muttafaqun calayhi can abi burdata qaal wajica abuu muusa alashcariyu ayaa xanuunsaday fagushiya caleyhi waa la miir daboolay wa ra-suhu isagoo madaxiisana fii xijri imra'atin haweenay dhabteed uu saarayah min ahlihi isaga ehelkiisa ka mid ah fa aqbalad way qaabishay marka tasiixu birannatin tasiixu iyadoo qaylinaysa birannatin sawd ku qaylinayso falam yastadic abuu muusa alashcari ma awoodin an yarudda calayha inuu radiyo shay-an inuu waxba kuma uunan awoodin falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala waxa uu yidhi ana anigu beriyi-un mid beri ka abaanahay baan minman qof beri-a minhu rasuulullahi sal l salam qof nebigu uu iska beri yeelay aniguna beri baan ka ahay ina rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka beri-a wuxuu ka beri noqday min asaaliqati midda barooranaysa oo qaylinayso waalxaaliqati midda tinta xiirayso musiibada markay ku timaado washaaqati midda dharka dildilaacinayso mutafaqun caleyhi alsaaliqatu allatii midda way tarfacu sawtaha codkeeda kor u qaadayso biniyaaxati baroorta kor ugu qaadaysa iyo wanadbi iyo qaylada waalxaaliqatuna allatii midda way taxliqu rasahaa madaxeeda xiiraysa cinda almusiibati musiibada agteeda washaaqatuna allatii midda weeyaan tashuqu thawbahaa maradeeda dildilaacinayso wacan ilmugiirati bni shucbata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal l slam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay man niixa calayhi qofkii korkiisa lagu baroorto fa inahu yucadabu waa la cadaabayaa bimaa niixa calayhi intii loo baroortay yowma alqiyaamati muttafaqun caleyhi waxaa kaloo leeyiri marka cadaabkan waxawaaye qabriga marka uu galo ee loo baroorto ayaa waxaa laleeyahay waxaas miyaad ahayd adigoo waa la guulguulayaa marka malaa-ig baa sidaas dhahaysa nacam warma waxaas baadaa waxaas ahaa ayaa la dhahayaa marka ruuxdiisa murug ayaa gelaysa fara badan cadaab waa marka murugtaas culamada qaaraa saas dhahaya wacan ummi cadiyata waxaa laga wariyay nusaybata bidami nuuni nuunta oo la godo oo fatxihaa nasiibata in la yiraahdo nacam labadaba iyo la kordhigaba radia allaahu canha qaalad waxay tiri akhada calaynaa rasuululahi sal l slam nabiga korkeenna wuxuu nagu qaaday cinda albeycati beycadii agteeda ayb alla beycadii markuu nabiga naga qaadayay agteeda wuxuu nabiga nagula ballantamay uu naga qaaday allaa nanuuxa inaanan barooranin muttafaqun caleyh wacan nucmaan bni bashiirin radia allaahu canhuma qaal ugniya calaa cabdillaahi bni rawaaxata ayaa la miir daboolay radia allaahu canhu fajacalat ukhtuhu walaashiis waxay gudagashay tabkii inay ooynayso wa taquulu ay dhahayso waa jabalaa yani buurow ahaayey ay leedahay oo nin yani buur ahoo aan ku tiirsannahay waa kadaa waa kadaa inay leedahay ayb waada iyada marka waxaa weeyaan waa nooc nidaha ka mid ah, ayb nudbada nud baa la yirahdaa tucadidu iyadoo markaa ay tirinayso caleyhi isaga korkiisa faqaala waxa uu yihi xiina afaaqa markuu soo miirsaday maa qulti ma aadan dhihin shay-an wax ilaa qiila lii waxaa laigu yidhi anta kadaaka sidaa miyaa tahay ma sidaabaa tahay ayaa laigu yidhi rawaahu lbukhaariyu oo qofkan markuu sakaraad ku jiro xaalad kaloo ku jiraa mar allaale markaa waa jabalaha dhahdaa marba adaa saas ahaydaa lileeyahay aniga wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaal ishtakaa sacdu bnu cubaadata ayaa sheegtay oo waa xanuunsaday radia allaahu canhu shakwaa xanuunsi ayuu xanuunsaday faataahu rasuulullahi baa u yimid rasuulka u yimid sal allahu caleyh wali wasalam yacuuduhu isagoo soo booqanayo maca cabdiraxmaan ibni cawf wa sacdi bni abi waqaas oo bni mascuud iyadoo ay la socdaan radia allahu canhum falamaa dakhala caleyhi markuu korkiisa usoo galay wajadahu wuxuu dareemay oo arkay fii khashiyatin daboolan dhexdeed ayuu ku arkay fa qaala waxa uu yidhi aqadaa uma dhintay qaaluu wuxuu yidhaahdeen laa yaa rasuul allah ma dhimanin fa bakaa rasuululahi sal l slam nabiga waa ooyey falamaa ra'a alqowmu dadkii markay arkeen bukaaa nabiy nabiga ooyintiisa sala allahu calayh ali wasalama bakow iyaguna way ooyeen qaala waxauu yidhi alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin alaa tasmacuun miyaydnan maqlaynin dadow imaqla waa in allaha alle laa yucadibu ma cadaabayo bidanci lcayni isha ilmeynteeda ilaahay kuma cadaabayo walaa bixusni lqalbi qalbiga murugtiisa oo murgoonayana ilaahay kuma cadaabayo walaakin yucadibu wuu cadaabaya alla bihaada kanba wax ku cadaabaya wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisuu tilmaamay nabiga ow yarxamu ama waa naxariisanaya alle muttafaqun caleyh maxaa laga wadaa marka ooyintu dhib ma leh qof hadduu kaa dhinta aad aada u jeclayd inaad u ooyso wax dhibaataa ma laakiin shayga dhib kale waxaa weya inaa carabkaaga ka qayliso niyaaxada marka qayladaas ku imaan wacan abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam annaa-ixatu midda barooranayso idaa lam tatub haddaynan towbad keenin qabla mowtiha dhimashadeeda ka hor tuqaamu waa la istaajinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wa calayhaa sirbaalun iyadoo markaa gorgorad ama sarwaal wadato min qadiraanin laami ka samaysan iyo wadircun dirac saako min jarabin cadha ah nacam saako ay jirkeeda isla xogto mar walbo rawaahu muslimuun naaixada marka midda barooranayso meydka u qaylinaysa qiyaamaha marka iyada waxaa lasoo istaajinayaa mara cadha leh wadato iyo laami iyadoo surweel laami ana wadato laami marka yaa gashan kara kuleylkiisa ayb rawaahu muslimuun wacan asiid bni abi asiidin itaabiciyi taabiciga ahaa can imra'atin wuxuu ka wariyey min almubaayicaati kuwii nabiga la mubaayacooday ka mid a qaalad waxa ay tiri kaana fiima akhada calaynaa rasuulullahi sal l salam wixii uu nabiga naga qaaday waxaa ka mid ahaa uu nagula ballantamay filmacruufi macruufka alladii akhada calaynaa korkeenna uu ku qabtay allaa nacsiyahu inaanan caasinin fiihi isaga dhexdiisa shanigiisa inaanan waxba ku caasimin ayb allaa nakhmisha wajhan weji inaanan xaganin oo markay musiiba dhacdo inaan wejiga iska xaganin walaa nadcu inaanan u yeeranin weylan halaag walaa nashuqa inaanan dilaacinin jayban kulleeti wa allaa nanshura inaanan firdhinin shacran tin oo marka timaha musiiba iyo ay ku dhacda inta timaha furfuraan bari iyo galbeed marka ay kala geeyaan tinti saa inaanan yeelin rawaahu abuu daawuuda biisnaadin xasan marka macruufka inay ku caasiyaan laga reebay tanaa ka mida marka walaa yacsiinaka fii macruufin niyaaxadii inaynan samaynin wacan abi muusa radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxa uu yihi maa min meyitin mayid ma jiro ku dhimanayo yamuutu kaasoo yamuutu dhimanayo meyid dhimanayo ma jiro fayaquumu baakiihim kooda oynayo oo istaagayo fayaquulu ou dhahayo waa jabalaah waa sayidaah ou naxwa daalika uu dhahayo ma jiro ilaa wukila bihi waxaa loo xil saaraa malakaani laba malag yalhazaanihi riixayaan ayb oo xabadka ka riixayo gacanta ka gelinaya xabadka haakadaa anta sidaan miyaad ahayd adiga rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan allahzu adafcu riixid waay bijumci lyadi gacanta oo urursan fi sadri laabta qofka loogaga riixo feer oo kale marka ayb ayb raqamuusiyen marka macnihii aan sheegayna culimmada ku tagtay baa xadiidkan baa marka u marqaati kacay iyaga wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama ithnataani laba khasladood labada oo finaasi dadka dhexdooda ah humaa iyagu kufrun gaalnimo weyaan bihim ay fiihim iyaga dhexdooda gaalnimay ku tahay adacnu fi nasabi adacnu duris fi nasabi nasabkii la duro oo qofkan waa nasab dhiman iyo wax lamida la yiraahdo waniyaaxatu baroor cala almeyiti loo baroorto meydka korkiisa lagu baroorto rawaahu muslimun muslim baa wariyay xadiidkanna waa noo soo hormaray ayb ithnataani laba arrimood fi naasi dadka labadaas arrimood oo fi naasi dadka dhexdooda ah humaa labadaas khaslo fiihim dadka dhexdooda kufrun weeyaan labadaas arrimood gaalnimo ayb kufrigaana marka kii mukhrij canilmilo diinta qofka uu ka saaraya ma aha ayb waa kufrin duuna kufrin oo qofkii qof nasab ka dura waa gaal diinta ka baxa ma la dhahayo qofkii meyd u baroorto u qayliyo gaal waayo ma la dhahayo marka kufri waayo waxaan kufriga wuxuu noqon karaa akbar iyo asqar kanna marka waa kii asqarka ah marka laakiin kufrigan asqarka midka weynuu ku gelinayaa waxaa laga yaabaa inuu khaatumada ku seejiyo ilaah alqaata uga fiican weydiisanayna wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa alihi wasaxbi wslam